erayo aan badnayn ka odhan doonaa kelimadaasi ku saabsan alfawzu fi lxayaa fawz success guul waa eray casrigan dambe aada loogu celceliyo dhagihiinuna in badan maqlaan ama dhaqaaleha laga waramayo ama cayaarha laga waramayo ama wax kale laga cid baa guulaysatay baa in badan maqashahay su-aasha rabo inaynu isweydiinna waxa weeyaan goormuu qofka bini aadamkaa la odhan karaa wuu guulaystay se maxaa lagu qiyaasaa muxuu yahay miqyaaska dhabta ah ee fawska ama se guul successka maxaa lagu qiimeeyaa haddaynu nidhaahno nolosha ayuu ku guuleystay qofku noloshu waa intee ma intan sanawaadkan adduunka la joogayaa mise waa aakhiro marka lagu daro noloshu qofku noolaanayo o dhan ma lagu qiyaasi karaa guusha maalka iyo mansabka iyo magaca iyo maamuuska uu qofku helo kelimada fawz fi luga waxay idhahdeen waa najaatu min marhub wa taxsiinu limarguub bay idhahdeen waa wax ka cabsanayso ka nabad nabadgeshid iyo waxaad raadacaynayso oo aada heshid aw addafaru bilkhayr maca xusuuli salaama bay dhahdaa waa inaad wax hesho wixii khayrka ee wanaagaad raadinaysay dhibtana ka nabadgeshid idan qofka bini aadamka ahi gools tiro badan buu leeyahy ama ahdaaf tiro badan markasta kasta uu hadaf xaqiijiyaba waxaa la yidhaha wuu guulaystay ardayga hadafkiisa koowaad waxa weeyaan inuu iskuulka dhameeyo ama jaamacadda dhameeyo maalintuu shahaadada soo qaato wuxuu leeya waan guulaystay imtixaankii waan dhameeyey waan guulaystay ninka siyaasiga waxaa laga yaabaa hadafkiisu inuu yahay boos siyaasiya inuu gaadho maalintuu kursiga fuulo waxaa la odhanayaa xisbigaasi ama ururkaasi wuu guulaystay laakiin dhab ahaan goormaynu odhan karnaaba qofka bini aadamkii nolosha ku guulaystay waxaan o dhami waa ahdaaf marxaliya waxay ku gabagaboobaysaa inuu idhaahno noloshii waad guulaysatay iyo noloshii waad khasaartay wax ka dhexeeyaa ma jiraan simbal goalskan marka la isku wada daro hadaf baad nolosha ka leedahay nolosha hadafkeeda haddaad asiibto oo meesha meeshaad u socotay aada gaadhana waad guulaysatay haddii kalena lama guulaysanin walidaalik su-aasha waxay noqon kartaa oo hadafkaan nolosha ka leenay markaa muxuu yihi ma inaynu cunnoo cabnaaba ma in shahaadad la qaataaba ma in lacag la helaaba ma in magac iyo maamus la helaaba life burbouskaagu muxuu yihi hadafka aada leeday goolka aad nolosha maxaad u noosha inaad maxay xaqiijiso qofka bini waa inuu hadaf leeyahy meel uu socdo u rabo inuu gaadho qof u nooli inuu wax cunaa ma jiro noolo waa cun oo soo toosoo kac dabeetana lixdan sane markaad gaadho xabaasha ha lagu geeyo thats not a life nolol maaha taasi qiimo ma samaynayso waxaynu isweydiinaynaa markaa hadafkaynu nolosha ka leenahay waa maxay si markaynu ku guulaysanana aynu idhahno hebel noloshiibuu ku guulaystay marka la waayana aanu idhahno hebel noloshiibuu ku khasaaray ila waa labadaa mid un haddaad nolosha hadaf ka leeday meel aad u socota hadday jirto meeshii markaad gaadhana waxaan odhanaya waa guulaystay markaad gaadhi waydana waxaa la odhanaya wuu guul daraystay muu guuleysan success ma gaadhin ilaahay subxaanah wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu sheegay goorta la guuleystaa goortay tay wuxuu kaloo inoo sheegay nolosha tan iyo hadafka laga leeyay wuxuu yahy waxaa laynoo sheegay dadka inta guuleysatay iyo inta khasaartay qur-aanka intaasoo aayadood baa ka soo arooray oo ka waramaya alfaa-izuun intaasoo aayadood baa ka waramaya alkhaasiruun waana macnaha dhabta uu noloshu leeyahay markaad labadaasi kala garato rabbi subxaanah wa tacaala markaa nolosha iyo hadafkeeda iyo waxoo dhan iyo guusheedaba miqyaas baa loo yeelay yani noloshu haddaanu jirin thermometer ama barometer ama wax wax lagu qiyaaso haddaanad haysanin yani guriga dherarkiisa waa imisa waa inaynu haynaa waxaynu ku qiyaasno markaynu haysano miqyaas la saaro ayaynu isla garanaynaa dherarkiisu intuu yahay laakiin haddii nin waliba isha ku eego wax saxa soo bixi mayso marka wax la qiimaynaya wuxuu doonaba ha ahaadee waa inuu jiraa waxaad haysato oo barometris aad leedahay markaad kaati garayso kaati garayso kaati garayso waxaas uu waa la qiyaasi karaya waa la gaari karaa inuu jiro rabbi subxaanah wa tacaala wuxuu leeyahay kulu nafsin daa'iqat lmowt wainama tuwafawna wujuurakum yowma alqiyaama faman zuxzixa can الnaari waudkila اljanna faqad faaz wma alxayaaةu اdunya ila mataacu اlguruur latublawunna fii amwaalikum waanfusikum wlatsmacuna min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wmin aladiina ashrakuu adan kahiira wain tasbiruu watataquu faina dalika min casmi lumuur suuratu ali cimraan boqol sideetan iyo shan boqol sideetan iyo lix labada aayadood oo isku xidhay rabbi wuxuu leeyay subxaana wa tacaala kulu nafsin daa'iqat lmowt wax kasta oo nooli geeruu dhadhaminaya muntaha alxayaati dunya weeyaan baa la intaa doonto joog way dhammaanaysaa wa inamaa tuwaffawna ujuurakum waxaa laydiin wafeynaya laydiin dhammaystiraya adduunka waa laga yaaba wax yar yar oo min camalika inaad dhadhamiso sawaan kaanat positive iyo negative kay doonaysa ha noqoto waxyaabihii aada shaqaysay wax ka mida ah. hadday qadhaadhaydna waa laga yaabaa nolosha wax ka mida ah inaad ka soo dhadhamisay hadday macaanidna waa laga yaabaa nolosha wax ka mida ah inay soo dhadhamisay laakiin waxaa la yidhi taas iyadu way dhammaanaysaa absolutely waad dhammaynaysaa laakiin waxaa lagu dhamaystirayaa baa la yidhi camalkao dhan wixii aada qabatoo dhan abaalmarkiisa waxaad wada helaysaa inamaa tuwafaw wafa baa lagu isticmaalay waxaa laydiin oofinaya laydiin dhammaystiraya ujuurakum yowma alqiyaama baa ilaahay yidhi maalinta qiyaame alxayaati lukhra xayaati lukhra aakhire markaynu gaadhno nin walba shahaadadiisaa la siinaya qalinjabintaadii adduunka intaad joogta imtixaan baad saxaysay pebers baa lagu dhiibay waxa laaliya waxaad adduunka ku haysoo dhan sideku doona ha ahaado haddaad madax ahayd waraaqaad buuxinaysa haddaad lacag haysatay waraaqaad buuxinaysay haddaad faqir ahayd waraaqaad buu nolosha dhammaanteed imtixaan bay ahayd ku jirtay imtixaankaagaasi resultkiisii jawaabtiisii waxaad helaysaa baa lagu yidhi maalintaad qiyaamahaysa soo taagto ayaa lagu dhiibayaa jawaabtii imtixaanka saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu yidhi faman zuxzixa can innaari wa udkhila aljannata faqad faaz ninka qura guulaysta waa kanubaan rabbi yidhi naar ninkii laga dhufto zuxzix ninka naarta haf laga soo siiya laga ilaaliyo laga durkiyo oo wa udkhila aljanna janno la geeyo kaas baa ilaahay leeyay faqad faaz miqyaas lfaws markaa waa kan goormuu qofku guulaystay wuxuu guulaystay markuu naar ka badbaado ee janno galo ayaa rabbi tilmaamaya amaa adduunka intaa joogteen waxaad guule ku sheegayseen oo dhami wama alxayaatu dunya ilaa mataacu lguruur baa ilahay ku xigsiiyey nolosha adduunyo waxay ahayd bidhbidhka bidhbidhka lagu kadsoomo nolosha adduunyo gebigeeduba bidhbidh lagu kadsoomo bay ahayd baa ilaahay leey subxaana wa tacaala ayadda ayadda ku xigtaa ilaahay markaa wuxuu yidhi waan idin imtixaamaya xoolaha nafta ayaan idinku itixaamaya gaaladaa laydinku itixaamayaa oo ahlu kitaabka iyo waxaa la a war badan iyo mushrikiintaba adan kaiiran ba ka maqli doontaan baa ilahay yidhi wax badan oo idin dhiba adyad badan baa nimankaa ka maqli doontaan baa ilahay yidhi ee wain tasbiruu watataquu sabirkii taqwada loo baahnaa haddaad la timaadaan waa casmi lumuur baa lagu tilmaamay idan ayuha likhwa alxayaatu dunya satantahi tantahi bilmowt nolosha adduun wuu dhammaanaysaa ku dhammaanaysaa maqza alxayaa markaa waxa weeyaan huwa alibtilaa tanaynu ku noolnahay barboska danta laga leeyahy waa in lagu itixaamo tabaaraka aladii biyadihi lmulk wa huwa calaa kulli shayin qadiir aladi khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum baa ilaha yidhi ayukum axsanu camala adduunku ibtilaa inaa jacalnaa maa cala alardi ziinata laha linabluwahum ayuhum axsanu camala adduunka waxaa lagu hayo oo dhami waa imtixaan inaa khalaqnaa alinsana min nudfati amshaajin nabtaliihi fajacalnaahu samiica basiira wma khalaqna الsmaءa wاlأrضa wma baynahma baطila dalika danu اladina kafaruu fawaylu liladina kafaruu min الnar adduunku waa imtixaan waxaanad ku imtixaamantahay waxa ad qabanayso afaxasibtum anama khalaqnaakum cabaa waanakum ilayna laa turjacuun ayaxsabu linsaanu an yutraka suda waxaana lagugu itixaamayaa imtixaanka rasmiga ahi waa bilcibaada takliif waa ka waa ibtilaa lakin waa ibtilaa bilcibaada wama khalaqtu ljina walinsa ila yacbuduun ibtilaagaasi adiga wejiga doonayo ha kugu yimaado qur-aanka ilaahay laba nebi buu ka warramay labadaa ba isku sifaa lagu sheegay laakiin qur-aanku labadaa nebi wuxuu inooga sheegay waa wax kala durugsan nebi waa nebi sulaymaan nebi sulaymaan qur-aanka iyo qisaskiisa in badan baa maqasheen iyadoo laga waramayo inuu boqor ahaa oo afaf badan garanayay oo quraanjadu waxay ku hadlaysa garanayay oo manta wadayr shimbiruhu waxay ku hadlaan garanayay oo jinka loo sakhiray kuwa badda quusa iyo kuwa meel kale u boodaba bale kuwa leh aqoon aqoonta maanta dunida taalla ka sarraysa oo in carshu balqis laga qaado saba oo falastiin la geeyo oo ilbiriqsiye lagu geeyo technologyga dunidu maanta ma awoodo technologyga dunidu maanta wuxuu awoodaa cod in ilbiriqsiye lagu geeyo hadalkaaga milli seconds aya dunida darafkeeda kale laakiin sameecadda ay horta anla intuu tuuro oo iyana as a signal or electron loo tuuro xagga kale cidi kama reciive garayn karto technologiga weli ma hayno laakiin nabiy llaahi sulayman aladi cindahu min alkitaab ana aatiikahe muxuu qabla an yartada ilayka tarfuk carshibaa halka laga tuuro xagga kalunbuu ka soo dhacay intaana ilbiriqsigaagu technologiga intaa leeg buu haystay bale ilaahay wuxuu ka bariyey mulkan laa yanbagii axada min bacdi boqortooyaan aniga dabaday cidnaba waa la itixaama imtixaankii hore wuxuu u arkay inaanu aada u guulaysan buu isdareensiiyeynu odhan karnaa hadduu ereygu sax noqdo oo waa markuu lahaa inii axbabtu xuba alkhayri can fardihii iyo wixii iyo abhadiisii inuu wakti cibaado inay yaro dhaafisay oo kale uu yidhi bahallada gebigoodaba goorgooraca ah, markaasuu ilaahay wuxuu ka dalbaday imtixaankan ka weyn in la mariyo oo ah mulka laa yambaqii axadan min bacdi nebi sulaymaanka waxaasoo dhan agtiisa la dhigay wuu guulaystay ilahay muxuu ku sifeeyey nicma alcabdu wawaria sulaymaanu wawaria daawuuda sulaymaanu miyay ayaad ahayd se waria sulaymaanu daawuuda nahay wawahabnaa daawuuda sulaymaana nicma alcabdu inahu awaab baa ilahay yidhi nabi daawuud sulaymaan baanu siinay baa ilaahay yidhi dabeetana maxaa la yidhi nicma alcabdu ayaa ilaahay ku tilmaamay awaab inuu ahaa iyo nicma alcabd okay noloshii la ibtixaamay wuu ku guulaystay waxaa la siiyey darajada nicma alcabd qur-aanku wuxuu ka warramayaa nebi kale nebigaa kale wax kaloo ilaahay qur-aanka kaga sheegay ma jirto ilaa iyo inuu bukayoo jiifay mooyaane nabiyullaahi ayub qur-aanka meel kastoo aad ku aragto bukaan baa laga warramaya sunnada nebi maxamedna axaadiistay culimmadu soo arooriyaan waxay tilmaamaysaa toban iyo sideed sanadood inuu bukay oo jiifay oo xanuunsanayay oo la nacay isagana ilaahay muxuu sifeeyey inaa wajadnahu saabira maxaa ku xiga nicma alcabdu inahu awaab salemaan wuu guulaystay baa la yidhi nebi sulaymaan nebi ayuubna wuu guulaystay labadooda imtixaanno waa laba imtixaano kala nooc ah mid bejka siyaasadda iyo mulkiga iyo maamulka iyo xoolaha loo dhiibay kaasaa lagu itixaamo dabeetana waddadii taa laga rabay buu mariyey umam dhan inuu islaamiyo dad dhan inuu diinta soog wixii laga rabay buu fuliyay waxaana lagu sifeeyey nicma alcabdu inahu awaab ayuub isaga inta qur-aanku inooga sheegay waa la itaxaamay lafihiisaaba lagu itaxaamo isagu xanuun iyo dhib baa ku dhacay waa jiifsaday waa la wada nacay waa laga tegay halkaasuu jiifay inii masariya shayaanu bi halkaasuu ilaahay bariyay ilahay wuxuu ku sifeeyey isagana inaa wajadnahu saabira nicma alcabdu inahu awaab idan hadafka kama dambaystii waxa weeyaan ma xaqiijisa ilaahay addoonnimadiisii ha huwa imkaaniyaadka ilaahay ku siiyay ku xidhantay imtixaanku dadka bar baa u haysta in khilaafo la dhiso un inaynu ku imtixaamino kuma imtixaamin ilahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay laa yukallifu allahu nafsan ilaa maa aataaha baa la nafna ilaahay ma itixaamo wuxuu siiyey mooyaane inta laguu dhiibay adiga nolosha lagaaga soo beegay beyjka ma dooratid ilaahay baa doora inaad madax noqon iyo inaad miskiin noqon inaad maalqabeen noqon iyo inaad faqiir noqon adigu bejkaa dooran maysid laakiin adigu waxaad dooranaysaa saad u maamulaysaa bejkaaga jawaabaha imtixaanka marka lagu dhiibo maxaad ku qoraysaa waxa aad ku qoraysaabad ama ku faa-isaysaa ama ku dhacaysaa labadaa nebe qur-aanku uu tilmaamay labadaba ilaahay wuxuu ku sifeeyey nicma alcabdu inahu awaab labadaba waa guulaysteen midi wuxuu ku guulaystay inuu bukaankiisun ku safro oo ilaahay daacad ugu ahaado saa quraanku aanku inoo tilmaamay midina wuxuu ku guulaystay umam dhan inuu hogaamiyo oo jiniya insiba leh oo shimbir iyo xayawaanba leh oo ciidamo ciidda ka badanuu wato walidalika ayuha alikhwa cibaadaynu imtixaan ku nahay cibaada ayaynu imtixaan ku nahay inaynu ilaahay caabudno cibaadadu wa min alfitra qofka bini aadamkaahi laakiin liman tuwajah baa meesha taallawn yaad u jeedinaysaa xaggiisa dadka badh baa hawadooda caabuda afara'ayta man itakhada ilaahu hawaa ayaa ilaahay tilmaamaya waa min alfitra walidalik baa taarikhyahanada plutark taarikhyahankii greenkii horeba waxaa laga sheegay wuxuu yidhi qad wujidat fi taariikhi mudunun bilaa xusuun wa mudunun bilaa qusuur wmudnu bilaa madaaris walakin lam tuujad abada mudnun bilaa macaabid buu leeyahy taarikhda bini aadamka marka la baadho ina xafriyaad ood meel kasta samee waxay dhahdaan waa la helay magaalooyin aan qalcada lahayn ama qusuur iyo daare waaweyn lahayn ama iskuulla ku olin laakiin magaalo meel lagu caabudo aan lahayn lama haya bay leeyihiin dad waliba ma amaakin lilcibaada fi taarikh wa waa joogaa walidalika isaga laftiisa marka le wuxuu ina madiinat bilaa ardin taquumu calayha ashal min qiyaami dowlati bilaa ilaah buu lahaa magaalo aan dhulba laga dhisin dhulba loo haynin in lagu yidhaahdo dhis ayaa ka fudud buu yidhi dowladaan diinba lahayn in la yidhaahdo dhis noloshu aynu joogno waa imtixaan imtixaanka waxaa guulaystay ninka sidii la rabay uga jawaaba miqyaaska guushuna waa faman zuxzixa cani innaari وأdkل الجنة fqd fاas qad أfلxa maن زkاha وmaن يطc الlaha وrasuuله faqad faaza fawزا caظيima miqyaas waa kaa miqyaasku maaha intaad xoola yeelatay maaha inta aada maamushay maaha intaad magac iyo maamuus yeelatay nabi moxamed calayhi الsalaaةu wasalaam oo meel joogaa saxaabadiisii qolaa soo maray nin baa soo maray maa ra'yukum fi hada buu yihi marka waa ninkaasi muxuu idin leeyahy bal ka warrama waxay idhahdeen ninkani waa min ashraafi nnaas hada wallahi xariyun in khaطba an yunkax wain shafaca an yushafac waxay yidhahdeen ninkani waa dee duqeyda magaalada odayada reerku kamid mid wuxuu mudan yahay hadduu erga galo in ergadiisa la aqbalo hadduu gabadh doono in loo guuriyo yacni waa nin warkiisa hadduu hadlo bay idhahdeen in la dhagaysto saasuu mudan yahay nabiguu iska aamusay calayh salaatu wasalaam mid kalaa soo galay meeshii soo maray markaasuu kii kale yidhi ma ra'yukum haada waarka hasanaa bal ka warrama muxuu idin yihi waxay idhaahdeen kani ilaahay rasuulkiisuiy waa min fuqaraai lmuslimiin de kani waa waxmahaysatada muslimiintu ka mid yih hada xariyun in khaab an laa yunkax wain shafaca an laa yushafac wain qaala an laa yusmac bay idhaaheen dee ninkani waa iska masaakiinta ilaahay meelaa iska marmaraysa inbuu ka mid yahay hadduu war sheegana nin cididheg u taagaysoo dhagaysanaysa ma aha hadduu reeraa gabadh weydiistana nin loo guurinayo ma aha hadduu ergo galana ergadiisa cidi dhagaysan maysa bay yidhaahdeen nabigu wuxuu ku yidhi markaasi haadaa khayrun min mil-i اlardi mili haada mila haada kaasi buu nebigu yidhi wuxuu ka khayr badan yahy dhulka muggi oo kan ah kana idinku ammaanaysaan dunida muggeedoo kaasa ah. kaa miskiinkaabaa dhaama xadiiska bukhaara wariyey muslimkana waa ku yaalla xadiidkaasi saxiix ahi waxa uu tilmaamaya dunida muggeed ah, oo ashraaf oo magacyo maamuus leh miskiin ilaahay caabudaa isku dhaama baa la leeyahy waayo maqaayista bini aadamka lagu qiimaynaya lagu kala gedisanyahy ma qiyaaska dhabtee markaa wax lagu qiyaasaa wuxuu yahay nebi maxamed baa wuxuu yidhi ruba ashcaha madfuucin bilabwaabi low aqsama cala allahi laa barah xadiidka saxiixu muslim ku yaala ruba ashcaha nebi maxamed wuxuu ley badan mid timihii boodhaysteen ama basaasaysan yihiin oo madfuucin bilabwaab ah albaabada aan laga furin dan cidi ka lahayn laakiin low aqsama cala allaahi la abara waxaan jirin hadduu ku dhaarto idhaha wallaahi baan ku dhaartay saasay noqonaysaa ilahay dhaartiisa u rumeeyay sidii noqoto low aqsama cala allahi la abara ilaahay baa dhaartiisa u bir haduu hadduu dhaarto idhaha saasay noqonaysaa sidii alla ka dhigaya buu nabigu leeyay calayh isalaatu wasalaam ayuha alikhwa qur-aanku wuxuu inooga qisaska qur-aanka waxaa loogu talagalay inaynu ka cibro qaadano qolo qiimeynaysa nin dadkii ay la noolaayeena oo abhadiis iyo isla weynidiis iyo wixiisii muujistay qur-aanka waxaa ka ramaya qaaruun oo soo baxay qaaruun waxaa laynagu yidhi qasnadihiisa lagama waramine furayaasha qasnadaha ayaa cusba min annaas aanay qaadi karin baa la yidhi guruubdada furayaashiisa ma qaad karaan maaha adduunkiisa ninkaasaa wixiisii isku sharaxay oo macrad buu dhigay uu kusoo bandhiganayo abhadiisii iyo wixiisiibuu soo bandhigtay isagoo meesha maraya dadkii markaa way eegeen ninkan iyo quruxdii iyo waxa ka muuqda iyo xoole iyo nim ah, wuxu haysto ilahi wuxuu leeyay qaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunya kuwii nolosha adduun doonaya hadafkoodii maxaa laga dhigay qolada tan ahdaaftaa bini ku kala baxaa ninka hadafkiisu yahay inuu beriis xoogsadaa dee qiimihiisu waa beriis ilan wuxuu noloshaba siistay habeen iyo maalinba wuxuu usoo jeedaa waa inuu beriis helo marka noloshiisa waxay la qiimatay beriis ninka hadafkiisu wax kale qofka bini aadamka ahdaaftuu nool yahay buu qiimaha noloshiisu noqonaya qaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunya baa ilaah yidhi kuwii nolosha adduun doonaya waxay yidhaahdeen yaa layta lanaa mila maa uutiya qaaruunu inahu laduu xadin caiim bay bal ma nala siiyo yaa layta jeclaan lahaaye bay leeyihin ama allamaanu hello waxa uu haysto qaaruun oo kale qaaruun bay idhahdeen waa nin nasiib weyn ilahay qolo kaluu tilmaamay mawaasiinta kala gadisa bini aadamku wax ku qiimaynayo wa qaala aladiina uutuu lcilma qolada tan ilaahay wuxuu ku tilmaamay asxaabuulcilmi expertskayna iyagu yihin kuwii cilmiga la siiyey kuwii hore maxaa la yidhi yuriiduuna alxayaat dunya sifada wasfiga ay wa waa nolosha adduunba hadafkoodu aha qoladan dambe sifada ay waa maxay wa qaala aladiina uutuu lcilma baa ilaha yidhi kuwii cilmiga la siiyey waxay yidhaahdeen waylakum waar hoogiine hawaab اllahi khayru liman aamana wacamila saalixa walaa yulaqaaha ila asaabiruun idan dadka aakhire ilaaba oo ah sida bini aadamku u badan ina haulaai yuxibuuna alcaajila wayadaruuna alaakhira kalaa bal tuxibuuna alcaajilata watadaruuna alaakhira ina haulaai yuxibuuna alcaajila wayadaruuna waraa'ahum yowma thaqiila waa basharku siduu u badan yihi dadka nolosha intay ka arkaan ay intan sokatay adduunkan un arkaya qiimeyntooda ugu weyn inay noqoto waxa adduunkan lagu qiimeynayo wallahi ninkii hebela ah, rag buu dhalo soo saara haye laba injineer iyo saddex dhakhtar bay raggii noqdeen qiimayntiisa ah dhakhaatiirta iyo injineerada iyo inta tan waxaa laga yaabaa saddex injineer aan kubkooda weyse marininayiin laakiin isaga way la wenyihiin ilaa ninkii dhakhaatiir iyo injineero waayo dhakhaatiirta iyo injineerada maxaa loo qiimaysanaya lacag bay helaamgayaan haddii suuqxaadhka lacagtu ay qaali ahaan lahayd isagaa la isku ammaani lahaa ila lacagumaa la raadinaye injineerka lagama barakaysto iyo abiibka toona walidaalik bini aadamku wuxuu hadaf ka dhigtaabay ku xidhantay ilaahayna qiimaha dunida weyna siiyo waxay leeyihi wama alxayaatu dunya ilaa mataacu lguruur baa ilaahay yidhi yaa ayuha annaasu ina wacd allahi xaq falaa taguranakum alxayaatu dunya walaa yaguranakum billahi lgaruur wardadow baa la yidhi ilaahay wuxuu yaboohay waa dhab ee falaa taguranakum alxayaatu nolosha adduunya yo idin kadinin baa ilahay yihi subxaana wa tacaala noloshan yare adduuniya ha ku dawakina rabbi wuxuu leeyahay isagoo qiimaha adduunina baraya wamaa hadihi alxayaatu dunya ilaa lahwan walacib waina daara alaakhira lahiya alxayawaanu low kaanuu yaclamuun adduunku ma aha baa la yidhi cayaar iyo lahwi lahwiguna waa cayaarta dadka waaweyn un lacibkuna waa cayaarta kuwa yaryar adduunku wax lagu madadaasho iyo lacab mooyaane wax kale maaha baa la yidhi ee daarta aakhira baa ilaahay yidhi ayaa nololi jirtaa haddaa wax garanaysaa aakhira iyo adduun haddii laysu eego ilahay wuxuu leeyay aakhira marka la yimaado kam labistum fi lardi cadada siniin baa dadka la weydiin doonaa waar dunida intii aad joogteen ka warrama qaaluu labithnaa yawma aw bacda yawm fas'al ilcaadiin bay leeyihin maalin ama maalin barhkeed baanu joognay ciddii wax tirinaysay hala weydiiye bay leeyihin ilaahay baa waa loo jawaabo waxaa lagu yidhaahdaa in labistum ilaa qaliila kama foga saa sheegaysaane wax yar baa joogteen baa la yidhi in labistum ilaa qaliilan in yar baa joogteen low annakum kuntum taclamuun markaasaa lagu xigsiiyey afa xasibtum khalaqnakum khalaqnaakum wa annakum ilayna laa turjacuun iyo aayaadka kasii dambeeya adduunka guushiisaan sheegayna rabbi wuxuu ka warramayaa muslimiin guulaystay adduunka kan qolo ilaahay wuxuu yidhi ya ayuha aladiina aamanuu hal adullukum cala tijaarati tunjiikum min cadaabin aliim tu'minuuna biاllahi warasuulih wtujaahiduuna fi sabiili اllahi biamwaalikum waanfusikum dalikum khayru lakum in kuntum taclamuun war kuwa mu'miniintaha uma idin tusiyaa baa rabbi yidhi tijaaro business cadaabka lagaga badbaado ilaahay rumeeya iyo rasuulkiisa ilaahay dartiina u dirira naf iyo maalba saas baa idin khayr badan baa la yidhi haddaa wax sidaa haddaa samaysaan ilaahay yakfir lakum dunuubakum wayudkhilkum janaatin tajri min taxtiha alanhaar wamasaakina طayibata fi jannaati cadn dalika alfawz اlcadiim baa ilaha yidhi haddaad sidaa yeeshaan ilahay dembigiinu dhaafaya jannana waa idingeynayaa iyo beero hoosteeda webiyaal dareerayaan iyo guryo fiican iyo beero nagaadi leh dabeetna ilahay wuxuu hi dalik ismu ishaare wax durugsan lagu tilmaamaa lagu tilmaama yani lisharafiha bay baciid u tahay dalika alfawz lcaiim baa ilahay yihi kaasi waa liibaanta weyn baa ilahay yihi kaasi waa liibaanta wax kalena ilahay wuu siinayaa baa la yihi kale maxaa lagu sheegay wa ukraa tuxibuunaha nasru min allahi wafatxun qarib iyada laguma darin dalika alfawz lcaiimka kuma tirsana fawz alcadiimkii xaggaasu ku dhammaaday amaa waxaa leedin baa la yidhi waukraa tuxibo mid kaloo aad jeceshihiin baa la yidhi waa maxay kan kale aynu jecel lahay waa inaanu gaalka ka xoog badanno nasrun min allahi wa fatxun qariib gaalkana inaad ka xoog badataan waxna furataan taana waa laydinku dari baa la iyadu markaa laguma darin inay kamid tahay maxay guushaynu ka warramaynay inaanay guusha weyn wax badan ka ahayn baan ku tusi qur-aanku qolo kalu ka waramo wuxuu ka waramay qolo muminiinoo la gubay mumin la gubay mumin la gubay ma guulaysta mise ma guulaysan bimiqyaasina dee waaba la gubay soo maha wuxuu ka waramay fi suurati lburuuj dad mu'miniina oo nin boqora oo dictatora oo kibray intuu helay yidha anaa rabbigiina oo ay diidan o yidhaha war anaga ilaahay baa noo rabbiya oo intuu godod qoday dab ku shiday midhmidh ugu guray dhammaantood godkaa ku idleeyey oo sunnada nebigu waxay warramaysaa dadka sidii loogu gurayey ayaa qof dumar oo umul oo ilmo yar wadata ise soo dul taagtay ilmihii bay u naxday xadiidka nebi maxamed wuxuu sheegayaa waa kuwii calayhi salaatu wasalaam dhowrkii qof ee yaraanta lagaga hadlayuu ka mid ahaa ilmihii yaraabaa hadlay wuxuu yihi hooyooy isbiriif haynaki cala alxaq hooyo sabir xaqaad ku sugantahay islaantiina waa adkaysatay kuwii la gubay yaro ku biirtay waa la wada gubay dadkaa la gubay markuu qur-aanku ka waramay fii suurati lburuuj wsamaai dati lburuuji walyowmi lmawcuud wa shaahidin wamashhuud qutila asxaabi lukduud ilahay baa soo waday lagu gabagabeeyey in aladiina fatanuu lmuminiina wlmuminaati uma lam yatuubuu kuwii muminka iyo muminaadkaba gubay ee imtixaamay ee aan toobad keenin ilaahay albaabkiisa bal ka war dadkiisii inta la laayay buu weli toobadu ogolyihi kuwii dadka mariyay ee aan toobad keenin baa ilaahay yidhi iyaguna cadaab xariiqa bay leeyihiin cadaab waxguba kuwii la gubayna in aladiina aamanuu amilu saalixaati lahum jannaatu tajri min taxtiha lanhaaru dalika alfawz lkabiir baa ilaahay yidhi qoladaasina waxay leedahay jannooyin hoosteeda beeradareerayaan laakiin dalika alfawz lkabiir ba qoladii hore maxaa la yidhi dalika alfawz alcaiim qolada maxaa la yidhi dalika alfawz lkabiir guusha weyni waa taas baa ilaha yidhi guusha kabiirka ahi waa guulaysteen maxay ku guulaysteen miqyaaskaa wuxuu ahaa faman zuxzixa can innaari waudkhila ljannata faqad faaz buu ahaa soo maaha miqyaaska dhabta adduunkii ha ka yimaadaan adduunkan waa dhimanu ama halagu gubo ama sariirtaada ku dhimo ama xabad halagugu dhufto ama god ku dhac waa dhiman saaad u dhimanaysunbaa kala gadisan laakin you will die ugu dambayn waa dhiman amaa miqyaaska dhab tahay waxa weeyaan markaad dhimato xagaad u kacaysaa adduunkan intaad nooshay waad intixaamantay haddaad xoolo leeday haddaad magac leeday haddaad maamuus leeday haddaad miskiin tahay haddaad waxgarana qof walba waa imtixaaman yihin wixii lagu siiyaad ku imtixaamanta iyo jawaabtaad ka bixiso mashaakir baa tahay masaabir baa tahay aday kuu taallaa haddii bejka soo baxa ma sabirtay hadii bejka nimcadii soo baxa ma mahadnaqday aday ku taallaa waad imtixaamantay waxaan oo dham waa wada labada imtixaan kala jecel laakiin inta badan imtixaanka adag baa dadku rabbi u soo noqda imtixaanka nicmada ah inta badan dadku rabbiba waa ilaaba kalaa in alinsaana layaqaa goorma an ra'ahu istaqna baa ilaahay ku tilmaamay inay tani guultay maxaa tilmaamaya saxaabadiina saasay u arkayeen nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa kooxii u timi arbeed niman carbeed baa u yimi dabeetana waxay idhahdeen waanu islaamaynaa waxaanu rabnaa inaad cid nagu darto ciddaad nagu darayso waxaanu rabnaaba ina rijaala yucallimuuna dadna bara alqur'aan wasunna nabigu calayhi salaatu wasalaam toddobaatan saxaabada ka ah oo alqura nimankii la odhan jiraya oo anas ibnu malik xadiidka warinaya abtigii ku jiro xaraam ibnu milxaan uu ku jiro ayuu nabigu ku daray toddobaatankanini waa raggii ku caanka ahaa habeenkiina inay qur-aanka akhriyaan oo bartaan oo isbaraan maantiina intay baxaan bay ama soo xaabaysan jireen biyaha masaajidkay soo dhaan maantiina way shaqayn jireen habeenkiina dad cibaadaystoo waxbartabay ahaan jireen xaabad iyo waxaa intay soo guraan ayay iibiyaan ahlu sufaha dadka ee masaajidka iska joogaan waxba haysanba iyagaa quudiya nimankana waxba haysane xabada soo guraya ayaa ahlu sufaha quudiya niman bay ahaayeen adduunkana xoogsada aakhirana cibaadaysta diintana si fiican u bartoo meesha jooga toddobaatan raggaa ka miduu nebigu ku daray wuxuu yidhi qoladaa u taga oo dadkaa diinta usoo sheega dhexda markay marayeen baa qabaail carbeed oo kale oo nimankii waa la qabqabtay waa la laayay ninkii kamidoo waraaq sida oo ninkii madaxda ahaa isla waraaq u dhiib ayuu is yihi waraaqdan baa nebi maxamed iisoo dhiibay mid buu xagga dambe uga diro wuxuu yihi warar xagga dambe ka geli waraaqdii markuu is u dhiib ayaa mid xagga dambe ka yimo waranku xagga kale uga saaray ninkan waa la khiyaameeyey gaalaana khiyaamaysay waana la dilay muxuu ku dhawaaqay markaa xadiidka nabi maxamed aleyhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy fuztu warabbi lkacba buu yihi wallee guulaysta waaba lagu dilo lagu khiyaameeyey xaggeed guulaysata ninkan waa gaal baa dhakray khiyaameeyey waa la dilay haddana wuxuu ku dhaaranayaa fuztu warabbi lkacba buu leeyahy rabbiga kacbada alaan ku dhaartee waan guulaystay waayo wuxuu arkayaa hadafkii nolosha inuu xaqiijiyey waxyaa ilaahay soo dejiyo nabi maxamed loogu sheegay dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi saxaabadiisii walaaladin waa la dilay wainahum qaaluu waxaanay lahaayeen allahuma abliq cana nabiyana anna qad laqaynaaka faradaynaa cank waradita cana ilaahu nabigeygii waxaad gaadhsiisaa inaanu kula kulanay oo aada raalli naga noqotay annaguna aanu raalli ka hadnay warkayagaa inaanu guuleysanay ilaah u sheeg bay leeyiin qoladii naga dambaysay nabiga gaadsii saxaabadiisi ay sii ogaato hadafka dhabta ee nolosha laga leeyay waxa weeyaan in cadaab laga badbaado jannana la galo qofkaasaa guulaystay walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam baycat alcaqaba markuu saxaabada la galay alcaqaba thaniya bayc alcaqaba thaniya heshiisyadii uu la galayay ansaarta ansaartaa u timi meel xajkaabaa laysugu yimi waa la wada hadlay ballan baa lala galay ballankay nabiga la galeen muxuu ahaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxay ballankula galeen waxay naftooda iyo maalkooda iyo caruurtooda ka celiyaan inay nabi maxamed ka celin doonaan keen gacanta baa la yidhi saxaabigii ugu yaraayo la socday ascad ibnu suraara yidhi waar jooga jooga war wa iska hubiya barbarinta idin wax ka bedeli doontaana hubiya maanta wali ballan kuma jirtaane saxaabadii la socotay waxay dhahan war inan yar baa tee iska dhog meesha ninkii ugu daayaraabaa wiil yar baa ka banay baa la yidhi saasaanu nebiga ballan kula gallay maxaanu anana leenahay baa la yidhi nabi maxamed muu odhanay ninka dabaday baa madax noqonaysaan wasiiraan idinka dhigaya dawladdaa wax ka qabsanaysaan magaaladiina caasimadda wadanka noqonaysa midna kuma odhan wuxuu ku yidhi lakum ljanna buu yidhi waxa ay ballan qaadeen haddaad fulisaan laa dowladnimo walaa waa guulaysanaysaan walaa cid baska dhicin doontaan walaa magaalo madaxda heli doontaan waxba looma sheegin kale waaa la waxaa leedihiin janna leedihiin hadafkiinii baa gaadheen waxay dhahdeen sababtaa gacanta marka waa kula ballamaynaa mar haddii arrinku yahay janno waa qaadanay bay yidhahdeen oo ballankaan kula gelaynaa ilaahay subxaana wa tacaala intuu janno sifeeyo sifeeyo sifeeyo wuxuu leeyahy ina hada lahuwa alfawz alcadiim limili hada falyacmal ilcaamiluun baa ilaah yihi ina hada lahuwa alfawz alcadiim kaasi baa ilaah yihi waa guusha weyn ee limili hada falyacmal ilcaamiluun kaas un ha u shaqaystaan baa la cidda rabta inay shaqaysataa amaa cidda khasaartay ee khasaaraha ku dhacday qul ina alkhasiriina aladiina khasiruu anfusahum waahlihim yowma alqiyaama alaa dalika huwa alkhusraan lmubiin baa ilahay qul dadka waxaad ku tidhahdaa baa ilaahay leeyahy nabi maxamedow dadka waxaad u sheegtay calayhi salaatu wasalaam ina alkhasiriin aladiina khasiruu anfusahum waahlihim yowma alqiyaama alaa dalik huwa alkhusraan lmubiin kuwa guuldaraystay waa maalinta qolada hoogtuuma guuldarraysatay maalinta qiyaamaha qolada hoogta ayaa guuldaraysatay khasaaro cadna kaasaa ah waxaan leenahay nebiyada dhammaantood way guuleysteen laakiin qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa nebiyadaa guuleystay qaar waa la laayay oo qur-aanku wuxuu sheegayaa nebiyo badan oo la laayay qaarna way xoog bay yeesheen oo ummad badan baa raacdo dowladay oo caynkaasi laakiin waxaasoo nebiya bale nebiyadaasi qaar baa waxaa la tilmaamaya taariikhdu ay sheegtaa inta madaxa laga gooyo in dumar xun loo hadiyeeyey waa nebi madaxii waxaan maanta aynu dhacda dunida ku arkaynaa taarikhda bini hore u soo wada mareen maaha wax cusub taarikhda bini aadamku mararka qaarkood baa la yidhaha waa bayjaj soo noqnoqdo waxaan oo dhan horaa loo arkay nebi la dilay nebi madaxa laga gooyey nebi la xabsiyey nebi la xidhay iyo nebi la raacay nebi guuleystay nebi xoogaystay intaba taarikhtaa way soo mareen qur-aankuna intaba uu ka warramaya reer banu israiil maxaa lagu tilmaamaya fariiqan taqtulun wa ambiyo ayaa la leeyahay qeybna waa disheen qeybna waa beeniseen nebiyada caynkaasiya ah, fariiqan kadabu wa fariiqan yaqtuluun ilahay ku tilmaamayo waxaan leenahay dhamaantood waa guuleysteen waayo hadafkii ay u noolaayeen bay xaqiijiyeen qofku inuu dhintaa wax weyn maaha qof waliba uu dhiman laakiin waxa waxa weyna hadafkaad nolosha ka lahayd inaad garato qur-aanka waxaa ku soo arooray marka ee fawska ka warramaya ilaahay subxaana wa tacaala dhowr iyo toban aayadood oo kala gedisan bay kusoo aroortay dalika alfawz alcadiim iyo dalika alfawz alkabiir iyo dalika alfawz lmubiin saddex iyo toban aayadood oo qur-aan dalika alfawz alcadiim bay kusoo aroortay hal aayadina dalika alfawz lkabiir bay kusoo aroortay laba aayadoodna dalika alfawz lmubiin bay kusoo aroortay lix iyo tobankaa aayadood ee alfawz alkabiir alcadiim almubiin kusoo arooray lix iyo tobankuba aakhiray ka waramayaan iyo janna lix iyo tobankuba waxay sheegayaane guul qur-aanku uu ku sheegay waa qofku faman zuxzixa cani innaari waudkhila aljanna markuu tago in aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati lahum janaat tajri min taxtiha alanhaar dalika alfawz lkabiir baynu soo maray qul inii akhaafu in casaytu rabbi cadaaba ywmi cadiim man yusraf canhu ywmaidin faqad raximah wadalika alfawz lmubiin faama aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati fayudkhiluhum rabuhum fii raxmatih dalika huwa alfawz lmubiin saddexdaa aayadood baa labana mubiin kusoo aroortay midina kabiir kusoo aroortay amaa waxaa kaloo dhan afamaa naxnu bimayitiina ilaa mowtatna alula wamaa naxnu bimucadabiin ina hada lahuwa alfawz alcadiim limili hada falyacmal alcaamiluun ya ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waquluu qowla sadiida yuslix lakum acmaalakum wayakfir lakum dunuubakum wman yutic illaha warasuulahu faqad faaza fawza cadiima tilka xuduud ullah wman yutic illaha warasuulahu yudkhilhu janaatin tajri min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha wadalika alfawz alcadiim waxaa aayad qur-aanka kusoo arooray lix iyo tobanka aayadood ee alfaws kusoo arooray ama cadiim daba taallo ama kabiir daba taallo ama mubiin daba taalo intuba jannay ka waramayaan markaas qudhaa la guulaysta erayga fawska iyo mushtaqaadkiisa waxa ka dhambalmo oo dhami koob iyo soddon meelood buu qur-aanka kaga soo arooray lafdu lfaws iyo mushtaqaadkeedu koob iyo soddon meelood bay kaga soo aroortay koob iyo soddonka afar meeloodoo kamidaba alfaa-izuun ay kusoo aroortay afarta meelood ee alfaa-izuun kusoo arooray ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy aladiina aamanuu wahaajaruu wajahaduu fi sabiili اllahi biamwaalihim waanfusihim acdamu darajat cinda allah waulaaئika hum اlfaa-izuun yubashiruhum rabbuhm biraxmati minhu waridwani wajanaati lahum fiiha naciim muqiim khaalidiina fiiha abada in allaha cindahu ajru cadiim mowdaca labaad ilahay wuxuu leeyay inii jazaytuhum lyowma bima sabruu anahum hum lfaa-izuun salaamun calaykum bima sabartum fanicma cuqba daar ilah in laga gaadhayo ilahay subxaana wa tacaala mowdaca saddexaad wuxuu ku tilmaamayaa inamaa qowla lmu'miniina ida ducuu ila allahi warasuulih liyaxkuma bayna man yaquulu samicna waatacna waulaaika hum lmuflixuun wman yutic illaha warasuulah wayakhsha allaha wayataqih faulaaika hum lfaa-izuun laa yastawi asxaabu nnaari waasxaabu ljanna asxaabu ljannati hum lfaa-izuun afarta aayadood ee faa-izuun kusoo aroortayna afartaba jannay ka warramaya idan qur-aanka haddaad dib ugu noqoto guul rabbi uu sheegay rabu samaawaati ardi baa inoo sheegaya guushu maxay tahay success maxay tahay najaax faws guul goormu qofku gaadhaa wuxuu gaadhaa qofku markuu ku guulaysto inuu naarna ka badbaado jannana uu galo ku guulaystaa ayuha alikhwa meelaan laga gaboobay oo laga dhimanay oo lagu waarayo oo waxaad doonto aada helayso waxaad tamanada aad helayso oo waasici waa janno adduunka noloshiisu munaqasaadka waxyaabaha qadhaadheeya ma weydo waad xoojin xoojinoo markay xooluhu kugu bataan ayuunbaa dhadhanka lagaa qaadayo dhakhtaruunbaa ku odhan kaana ha cuninkanna ha cabinkanna caynkan helo waad yaraana xoog badnaana wax walba waad liqi karaysaa waxaad liqdaba waad waayi adduunku iska noocaan adduunka intaad joogto oo ood imtixaamantay isku dhama lagama helo meesha la guuleysto marka la tago waa aakhiro miqyaaska dhabtee noloshuna waa kaa laakiin dadku markay bulsho aan la isku diinahay inaad la noolaato oo bulsho a kala hadafta inaad la noolaato oo dadkao dhan oo meel u wada socdo una aad aragto ama xoolo ama magac ama wax wada raadinaya waxa laga yaaba marka dambe adna istira war male halkay ku jirtaa male xaggay ku jirtaa laakiin wuxuu u baahan qofka muslimka ahi maqaayiis ilxayaa inaanay ka qaldamin waxa nolosha lagu qiimeeyo waxa laga yaaba haddii lagu yidhahdo saacad caruurta qur-aan u dhig saacaddii aad qur-aan ka dhigaysa haddaad meel kale yora shaqo ka soo hesho oo saacaddii soddon bound oo afartan bound ay tahay malaa halkan ingiriiska afartan kaba magaadhe waaa laga qofku waar shaqaa soo yaro hele deb wadaad ha loo dayday qur-aanka sababtu waa maxay afartanka bound baa jannadii ka qiimo batay hadafkaagii weynaa aad u socotay forty pound waxaa laga yaabaa inaad aragto qof le sheekh dee shaqadii iyo salaadiis waafiqi weydo meesha lama ogola in la tukade bal haddii aan isku dardara ka waran yani shaqadaa kala xoog badatay salaadii maqaayistiibaa qaldantay qofka bini aadamkaana haddii calibarku kaa lumo waxaan wax lagu qiimeynaya wax lagu miisaamaya wax lagu eegaya hadduu kaa lumo kaa qaldamo noloshoo dhan baa mulaaqmaysa qofka mu'minkee dhabta ah waa inuu gartaa hadafka dhabtae uu socdaa meeshuu yahy goortu khasaaro dhaba galayna inay tahay markuu naar galo guul dhabo goortu helayna inay tahay markuu janno galo walow ha la gubane eh waxaa qur-aanku inoo sheegay kuwa la gubay oo haddana la yidhi maxay dalika alfawz lkabiir inta la gubay ayaa ilaahay leeyahy dalika alfawz lkabiir waayo hadaf ilxayaa bay ku guulaysteen noloshu markaa hadaf haydin yeelato noloshu hadaf ka yeesha a xaqiijinaysaan hadafkaad xaqiijinaysaan ha caddaado wax kastoo nolosha aada qabanaysaa markaa waa inaad iska weydiisaa hadafkayga muxuu ka gooyaa intuu jaraya wax kastoo meeshaad u socota wax weyn ka taraya qofka bani aadamka wuu qaataa matalan dadku inuu shaqo fiican wada helaa oo raadinaya markaasaad iskuol galaysaa jaamacad galaysaa kan kasii baxaysaa kan kasii waxaasoo dhan waxaad u hadaf a ah, maxay shaqo mustawaheedu xadka ayay sidaad u gaari lahayd baad waxaan oo dhan usoo marta labaatankan sane waxbarashaa waxaad ugu jirtaa shaqo mustawaheedu uu kaa yahay inaad gaadho ka waran janno mustawaheed inaad gaadhaa maxay u baahan tahay markaa shaqo caynkeeya limithli haada falyacmal ilcaamiluun baa ilaahay yidhi intuu janno sifeeyey taas oo kale baa rabbi yidhi ciddii doonaysaa haw shaqaysata baa la yidhi taa ciddii doonaysa wa fii dalika falyatanaafasi lmutanaafisuun baa ilahay kuwa nolosha loolamaya bani nolosha inuu loolamo waa ka mid laakiin xaggee loo loolamaya ma madaxnimada ma lacagta loolamku waa xaggee ilahay intuu janno sifeeyey buu yidhi wa fi dalika falyatanafasil mutanaafisuun kuwa loolamaya taa ha loolamaan baa ilahay yihi subxaana wa tacaala darsigani markaa wuxuu ku kooban eray qura oo ah nolosha waxa lagu qiimeeya miqyaaska aan isla garanno rabbaana inoo sheegay wadaadna kama sugayno cid kalena kama sugayno inay sharaxda qur-aankay si cad ugu taalla ilaahay baa yidhi faman zuxzixa can innaari waudkhila ljannata faqad faaz waxaan ilaahay ka baryayaa subxaana wa tacaala kuwii guulaystay in alla inaga dhigo noloshan macnaheeda cidda fahamtay in rabbi inaga dhigo subxaana wa tacaala hadafka nolosha ka leenayna in rabbi inoo saxo inuguna hanuuniyo slى اllهma عlى نabiyi mxamedi وعlى alih وصaxbi وsلم والxamdu لlah رb العaalamiin السلام عليكم شيخ مصطفى